alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam <clears throat> waxaynu soo aragnay xadiiskii ka warramayay laa yalbasu alqumusa walalcamaami walasaraawiilaat ma xidhan kartaa gabadhu niqaab ama galofis ma xidhan kartaa ya haddaba riwaayaddaana ku darsada xadiiskaa horeynu soo maray walaa yalbasu min asiyaabi shayan masahu zacfraanu awarsun wlilbukhaariyi walaa tantaqib اlmuxrimatu walaa talbasu algufaazeyn waxuu nabigu yuri alay sla slam walaa tantaqib lmuxrima niqaaban mayso gabadha ixraamatay walaa talbasu algufaazeyn gufaaseynkana waa bahalaha gacma lagu xidhanaya galofiskana la hahdo kuwaana xidhan mayso oo xagga ninkii laga diiday inuu madaxa qariyo iyadaa inay wejiga qarisaa laga diiday laakiin caaisha waxay soo warisay radi allahu canha markay meel rag oo kale ay soo maraan inay maradooda isku asturayeen ay u banaantay taasi niqaab ma xidhanayse niqaab xidhan mayse labayka wa sacdayk sacdayk waa lafdigan cudumtud axkaamka dheeraadka ku ha maxay uu kaga duwan yahay laftig kale waa musaacadatan calaa taacatika bacda musaacada oo macnuu waa maxay ku ajiiba weyaan manaa ilaahay ugu saaci talbiyada markaa markasta waa la wadayaa markuu rasuulku jaray aleyh isalaatu wasalaam maxay ahayd markuu saa soo xidheen talbiyada wuu bilaabay ilaa uu ramigii uu tuuray injamradii jamratulcaqabana muu goynin talbiyada alkhaarib allis allisu muxuu ahaa asaariq soo maha alkhaarib hadda muxuu ka leeyahay waa qofka geela xada waa tuuga nooca geela xada alkhaarib an cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala la ala slm yowma fatxi maka laa hijrata bacda alfatx idin qoray naftigaas laa hijrata bacda alfatxi idinma qore waad iska dhegeysan doontaan insha allah xadiiskii hore buluqa kusoo marray weeyi laakiin xoogaa dheeraada ku yar jiray iyo kii aynu isla soo aqrinay dambena waynu eegi doonaa an cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma qala wuxu ui qala rasuulu lahi sala allahu alay waslm rsulku wuxu uhi yowma fatxi maka laa hijraa bacda alfathi hijra may ahaanin fatxa maka kadib furashada maka kadib walaakin jihaadun wa niya laakiin jihaad iyo niyad baa jirta ida stunfirtum marka laydinka dalba inaad soo baxdaan ida stunfirtum idaa duliba minkum alkhuruuj ila ljihaad fanfiruu soo baxa wa qala wuxu uhi yowma fathi maka ina hada balada beledkan isagaa xaramahu llahu yowma khalaqa samaawaati wlard ilaahay baa xaraam ka dhigay maalintuu ciriyo dhul abuuray fa huwa xaraamun xaram buu yihi xaraam oo dee waxyaalaan ku banaanayn bixurmat illaahi xurmadii alla uu yeelay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha saasuu aanay wainahu arrin wuxuu yihi lam yaxila alqitaalu dagaalku uma banaanayn fiihi lagu dhex dagaalamo fii hada lbaled liaxadin qof uma banaanin qabli aniga iga horeeya qof iga horeeyey ambiyadii iga horeysay iyo cid kale toona umay banaanayn inuu ku dagaal galo beyt gurigan isaga ah ilahay xaramkau ka dhigay laa yucdadu la goyn maayo shawku qodaxdiisa geedkiisa walaa yunafaru la eryi maayo laga nixin maayo oo la kicin maayo sayiduhu ugaadhiisa in la dila hadalkeedaba iska dhaaf xataa ugaadha meelaha iska fadhfadhida la eryi maayo walaa yaltaqidu luqadatahu qaadan maayo baadideeda walaa yaltaqidu qaadan maayo luqadatahu baadideeda wixii ku halaabay alluqada waynu gaari doona baabulqadada ilaa man carafahaa mid yaboohinaya uun mooyaane man carafahaa mid yaboohinaya mooyaane walaa yukhtalaa lagogoyn maayo khalaahu doogiisa amba cawskiisana la goyn maayo faqala cabaas ba wuxu ya rasuul allah ila lidkhira idkhirka mooyaane fainahu idkhirkaasi liqaynihim wuxuu u ahaaday tumaalkooda wa buyuutihim iyo guryahooda alqaynu wa alxadaade faqala rasulku wuu marka wuxu ila lidkhira idkhirka mooyaane geedkaasu kasoo reebay cawstameerka la dhaahdo ee cawstameerka u dhow idkhirkaasi oo markaa de u baahnaayeen waxaa dheeraad ku ah xadiiska alfaada qaraarka waa inaan so arg waxaa ka mid ah laa hijrata bacda alfatxi inuu rasulku yiri ala slat waa bishaaro weyn hijro maka laga hijroon doonaa ma jirto weyaan oo macnaheedu nafyu alhijrati muطlaqan inuu rasuulku alay slam hijrado dhan meesha ka saarayo laakiin hijradu way jiraysaa ilaa yowm alqiyama sida xadiiskii kale saxiixa ku taalay laa tanqadicu alhijratu xataa tanqadica atawba walaa tanqadicu tawbatu xataa tadluca shamsu min maqribiha ilaa cadceedu ay galbeed ka soo baxdo towbaduna way jiraysaa hijraduna way jiraysaa waayo hijradu asbaab bay leedahay oo qof kastoo meel ilaahay ku caabudi kari waaya waxaa ku waajiba inuu ka hijroodo ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun ayaa markasta meesha taagan marka haddaba waayo xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya xadiiskana wuxuu sheegaya laa hijrata bacd alfathi marka laa hijrata min makata baa xadiiskan la odhanaya wa hada bishaaratun cadiimatun cala ana makata satabqa balada islaamiya inay weligeed ahaan doonto dhul islaam oo gaala aanay qabsan doonin ayaa marka halkaa laga qaadanaya waa bishaaro weyn waayo maka maxaa looga hijrooday markii hore bilaadulkufri bay ahayd soo maha marka bilaad lislaam bay dib iskugu bedeshay kufri goor goormaa dhulka la xisaabinayaa ma waxaa la xisaabinayaa dadka jooga meesha inay gaalo yihiin mise oo markaa madaxdoodu ay gaalo yihiin mise dadka ka talinaya inay gaalo yihiin culimo badan baa waxay leeyihin waxaa la eegayaa inkastoo maslada ay kolley baa faahfaahin dheeraad u baahan tahay oo khilaaf dhexda jiro haddana culimo badan ba waxay idhahdeen waxaa la eegaya un ka talinaysa meesha dadka ka talinaya haddii ay gaalo yihiin oo awoodi iyo maamulka iyagu leeyihiin dhulkaasi muxuu noqonayaa un bilaad alkufri umuu noqonaya ayay culimada qaarkood yidhahdeen <clears throat> marka waayo xadiiska lu rasulku sheegay alayh isalaatu wasalaam qiyaamo dhici inuu ilaa uu kacbada kala tuuro mooyaane nin xabashiya oo wegda oo bidaarnoo laga dhuudhuban ilaa uu leban leban u kala tuura buu nebigu yuri sla waa sifaduu nebigu ku sheegay ninkaasi <laughs> ya luga dhuudhuubanna wuu leeyahy wegdana wuu leeyahy bidaarna wuu leeyahy waana xabashi xabashi waa nin madowne ilaa uu kala tuuro oo uu kacbada leban leban u kala tuuro qiyaamuhu dhici marka waxay culimadu kaga jawaabeen kaana waa marka aakhiru zamaanka halka u dambeysay ciidiba marka adduunyadu ay gebagabada tahay weeyaan marka ayuu ku duulayaaoo bilaadulxabash intuu ka duulo ayuu aggaa u duulay laakiin intaa wixii ka dambeeya qiyaamihii baa dhacaya inta kale lakin bilaad ba hanaya baaqi u hanaya walakin jihaadun waniya baa jiri doona laa hijrata bacda alfatxi walakin jihaad waniya jihaad wuu jiraya oo jihaad kuma hadhayo inta dee dhul ay joogaan ee yasuduuna can sabiili illahi waayo jihaadka maxaa loo sharciyeeyey aladiina yasuduuna can sabiili illahi in lagula dagaalamo cidda jidka ilahay hor istaagaysa markaa jihaadkana saasuu jiraya niyadina way jiraysaa niyad qofku uu jihaad niyeeyo iyo ugu suurto gelin niyad uu khayrka niyeeyo way jiraysaa niyad uu hijro niyeeyo way jiraysaa hadduu maala meel joogu hijron kaliba waayo ma garanaysa u suurtogeliba wey aduu niyadu niyat lmumin khayru min camalih niyat lmumin khayru min camalih xadiiska culimo badan baa daciifiyey oo xadiis baan ka dhigay lakin shekh islam taym kale wuxu leyy waa xadiis dhow dhow xadiiskaasi niyat khayrun min camalihi niyadda muuminka camalkiisaba fadlan ayaa camalkiisaba ka fadli badan oo wax badan qofku tusaale ahaan hadduu maanta qofku isagoo faqiira wallahi haddaad lacag badan haysan lahayd oy dhab ka tahay markaa dad lacag haysan lahayd ama lacagtaa hebelo kale aad haysan lahayd masaaji baad ku dhisi lahayd dalabatulcilmigaad wax ku siin lahayd sa niyadaasi waa loo qoraya ilaha agtiisa markaa niyadduna waa wax la wada heli karayo waanuu sheegay nebigu alay slat slam laba qof oo midna uu qani yahay midna uu faqiir yahay eh, laba aqniye ah iyo laba fuqaraah ah. oo labada aqniyada ahi midna uu khayrka ku bixiyo xoolihiisa midna uu sharka ku bixiyo iyo laba fuqara ahoo miduu tamaniyey oo kii faqiirka ahaa ee wanaagsanaa yidhi wallahi haddaan xoolaha hebelo kala helo amba aan lahaan lahaa sidaa khayrka ugu bixinayaan ku bixinaa mid kale wuxuu leey haddaan sidaa hebel haddaan lacagtaa hebelo kala helo dee sidaasaan waxa uu sameynaya anagu ciyaari lahaan xumaanta iyo waxa uu sameyn lahaa isagu de wax wanagsan bu arkayaan marka rasuulka ala sal sl midna wuxu uhi faajruhuma sawa ajarkoodu waa isku mid midna wuxuu ihi fawisruhuma sawa dembigoodu waa isku mid buui waida stunfirtum fanfiruu istinfaar ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi اthaqaltum ilى اlard marka nifaar aw istinfaar istinfaar waa dalab اlkhuruuj marka imaamku yidhaa ka soo kaca jihaadku asalkiisu waa fardu cayn waa fardu kifaay waanaynu gaari doonaa insha allah kitab jihaad lakiin xaalaad buu fardu cayn noqda waxaa ka mid ah marka qofka madaxweynaha amba qofkii taliyaha u dhahdo soo gala dagaalka amba cid cayiman u magacaabo markaa hadhulka iskusii dhejinine kasoo baxa wey jihaad haddii laydinku yeedho markaa jihaadku uu jiray ilaa yowm alqiyaamati kutubta caqiidada ee kutubta sunanta sunnada ee culimadu ay ku sheegaan markaa ahl sunnaha iyo de ahlbidc waxay kula duwan maxay ku sheegaan waljihaadu maadin ilaa yowm alqiyaamati jihaadkuna wuu jiraya ilaa iyo iyo qiyaamaha oo jihaadka ma dhammaanayo nimanka la dhaha shiicada ee aad aragteen iska dhigaya inay islaamka u gargaarayaan ilaa uu mahdiyulmuntadar soo baxa mooyaane jihaad ma jira bay dhehen magaalada maka markaa waxa la isku waafaqay inaan dhirteedana la gogoynaynin doogeedana la goynaynin ugaadheeda la eryeynin la dilaynin waxa ku hallaabana qofka hadduu qaado waa inu weligeeba iyo wariyo haddii kalena waa inu waa inuu iska daayo waynu ka soo hadalnay maalinta hore dhirta uu qofku isagu ku beerto tii uu isagu beertay ee gaarka u ahayd taa isaga wuu goyn karaa waay xadiiskana ku darsada insha allah waynu soo qori doona wacan anas malik radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam dakhala makata makuu galay caama alfatx sanadkii furashada maka wa calىa ra'sihi almiqfaru idinkuma qor ras waa waad degeysanaysaan insha allah ana rasuula اlahi salى اlahu ala sl rsulka ale dakhala maka makuu galay wa calىa ra'sihi iyadoo madaxiisana almiqfaru koofiyad bir u saaranta famaa nazacahu iskamuu bixinin koofiyaddii maya falama naزacahu markuu iska bixiyey jaaءahu rajulu nin baa u yimid oo faqaala wuxu uhi ibnu khaطl ninka ibnu khaطl la hahdaa mutacaliqun wuxuu haystaa ka soo laalaadaa biastaari اkacbati daahyadii kacbada faqaala rasulku wuxu uhi اqtuluuhu e dila ku dila xadiiskani wuxuu soo gudagelaya baabkii dukuuli maka waxaa culimo badan ay sheegeen saynu hore uga soo hadalnay magaalada maka qofku markuu doonayo inuu galo ma laazimba matalan qof aaba doonayo tijaaro iyo ganacsi u galo qofkii dee isaga cumro iyo xaj u tegay isaga warkiisa waynu garanaynaay oo dee wuu sii ixraamanaya laakiin qof baa doonaya ganacsi inuu tago ama inuu iska soo booqdo amba cid buu tegaya aduu dananka kale u tegayo xaj iyo cumro ahayn culimada in badanoo ka mid ah waa qofku ujeedadu doonaba ha u gelayay xaj iyo cumro bay u gelidheen markuu magaalada galayo gelayo laabudda min alixraam oo uu dee iska cumraysto iyadoo maka la weyneynaya fadal waxaase culimo badan ay tilmaameen maya waa la geli karaa waxaana caddaynaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii uu magaalada maka galay sanadkii uu furanayay dee qalabkii dagaal ku xidhnaa miqfarku waa xadiid madaxa lagu qaabeeyey oo koofiyaddan imika ay askartu madaxa gashadaan oo kale qodanka madusrera oo kale iyo amaba qofkan dhugluleeda watoo kale baashan ay xidhaan oo taas oo kaleo bira lakin qofkii waxay ka ilaalinaysaa wixii kusoo dhacayay ayuu rasulku xidhnaa markaa halkaa waxay kala soo baxeen in maka la geli karo biduuni ixraamin maxaad de madaxiibaa qarsoonaa soo maaha mar hadduu madaxiiba qarsoonaa dee iraam meeshaa ma oolin oo rasuulku biduuni iraam ayuu galay markaa taasi waxay daliilu tahay qofkii haddaanu cumre iyo u socon ujeedo kale u socdo inuu geli karo maka isagoon isagoon iraaman aanay waajib ahayn masalada kale ku jirtaa waxay tahay rasuulku alay slatu salaam markii uu magaalada maka galay waa kii qofka gurigiisa galaa waa aamin beyt abi sufyaan fahuwa aamin haakada laakiin rag qaarkood buu ka dhigay jacala damahum hadran hadr buu ka dhigay hadrku macnihiisa waa maxay waa la dilayaa meeshii lagu arkaba xataa haddaad iyagoo kacbada ka laalaada ad aragtaan waad dilaysaan kaas ilaa lix toddoba meelaha oo markaa kutubta siiradana lagu sheegay waxaa ka mid ahaa ninkan xadiiskan bukhaariya muslim wariyen kuso arooreo ibnu khaal buu ku caanbaxay markaa magaciisa hor isku khilkhilaafe magaciis waa wuxuu ku caanbaxon khaal ibnu khaal kaasi cana ninkan uu ridoobay oo magaalada maka intuu intuu islaamay ayuu saxaabina dilay dabeetana dib buu noqday marka dabeetna bartii baa loo soo sheegay isagoo daahi kacbada hayso sida halagu daayo dabeetna saxaabigii la jiray abu barzat alaslami ayaa ayaa kow kaga siiyey raggii kaleu rasuulka hadurka ka dhigay waxaa ka maha cikrama bin abi jahl ikrama bin abi jahl haddana isaga markii dambe isagu u baxsaday markaa aakhirkii rasuulku u cafiyey markii xaaskiisa ay islaamtay cafis weydiisay waana saxaabadii waaweynaa dee dagaalka jihaadka galay markii dambe ikrama bin abi jahl oo ku shahiiday dagaaladii waktigii abubakr jihaadkii lagu jiray amba cumar labada midkood ba ayuha waxaa inoogu dambeeyey xadiiskii ka warramayay inay kacbada soo xidheen marka kacbada ehm, markii inta dhex gala nabiga alay sla slam iyo bilaal iyo kacbada dhexdeeda inay ku tukadeen baa laga qaadanaya marka dee salaada kacbada dhexdeeda lagu tukaadaa inay banaantay baa laga qaadanaya qofki dee jihadu u jeestaana inay ka ansaxayso lakiin saa uun xagga nabiga ujeestay mayna rureen inay wanaagsantay laakiin guriga dushiisa ma lagu tukan karaa kacbada dusheeda culimo badan baa diiday oo yidhi ah, dilana keenay inaan kacbada dusheeda salaada ku ansaxaynin aan ansaxaynba fوqa ظahri beyt الlah waynu soo arayn وعan abi jamrata naصr بn cimran aلطubci idin وعن أبي جمرة نصر بن عمران الطبعي qال وxu uhi سألت weydiye بن cabاsi cبداللahi بن cabاs waxaan weydiiyey عن المتcati متcadan weydiiyey xajka ay almutca في الxaj oo tamatuciya faأmaranii wii amray biha iyadii ee bilmutca bii amray وسألtu waan weydiiyey عan الhadي hadiga la qalaayo ee ku waajibay qofka mutamatica iyo qaarinka hadiguna waa maa yuhda ila lbeyt wixii gabriga loo hadiyeynaya ee xoolaa weyaan faqaala wuxu uhi fiiha jazuurun geel baa ahaaday hadiga ay fiiha ay fi jazuur geel aw baqaratu amba lo aw shaatun amba adhi aw shirkun amba wadaag kushuraakow fii damin shirkun ay ishtiraakun fii damin in neef la wada wadaago wa kaana waxaad moodaa anaasan dad karihuha inay naceen dhibsadeen hadaasi waxay noqonaysaa karihuha ay almutca nimtu waan seexday ayuu yihi ibn abi jamra abi jamra fara-aytu waxaan ku arkay filmanaami hurdo wa kaana insaanan sidii qof yunaadii inuu dhawaaqayo xajun mabruur wamutcatun mutaqabala xajun mabruurun xaj wanaagsan wamutcatun iyo tamatuc mutaqabalatun laga aqbalay faataytu ibnu cabaasin baan u imi radi allahu canhuma oo faxadatuhu waan u sheegay riyadii faqaala wuxu uhi allahu akbar sunata abilqaasim sala allahu alayhi wasalam waa sunadii abilqaasim sala allahu alayh wasalam waay xadiiska nabiga alay slatu salaam saxaabadu waxaad moodaa inay noloshii rasuulka o dhan bay noo soo gudbinayaanoo taaka taaka ah markaa oo ku culimadu markaa dee xadiiska la dhiganayo waxaad moodaa inuu nabigii la noolnay bay qadiyada ku saabsan xajka sida loo xidhanay waynu aragnay oo waxaa ka mid ahaa tamatuc iyo qiraan iyo markaa waxaa diidi jiray tamatuca ah, abubakar iyo cumar iyo ayaa tamatuca diiday sida la soo wariyey cabdillahi bni cabaasna isagu tamatucaasuu dadka amri jiray oo aada ugu adkeysan jiray waxaanuu yihi dadka qaarkood wuxuu ku yihi waxaan ka baqanayaa in dhagax samada laydinkaga soo daadiyo aqulu lakum qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ataquuluuna abu bakr wacumar waxaan ka baqanayaa in dhagax samada laydinkaga keenaba rasuulkii ilaahay baa yidhi baan leeyahay oo idinkuna abu bakr iyo cumar baa yidhi baa idin leeyihi ku arki doontaan insha alla tawxiid sheekh maxamed cabdilwahaab uu ku sheegay qardac oo keenaya marka cabdillahi ibnu cabaas markii la weydiiyey waa kan yidhi tamatucaas waa saxe ku xidho ninkaas dad ba haddaba iyaga laftigoodu hadalladii abubakar iyo cumar iyo ay saameeyeenoo waxaad mooda dad badan inay yar karaayeysnaayeen dabadeedna waan ku riyooday buu waxa laygu ihi buu ihi cumradaadiina waa la aqbalay xajkaaguna waa xaj wanaagsan riyadan markaa xukun laguma salayna la soco markii cabdillahi bn cabaas aan sheegay aad buu farxay ui wa sunata abilqasim sala allahu alayh wasalam haddaba tamatucan waxyaalaha dadku u jireen waxaa ka ah, waxay u arkayeen wakhtigii jaahiliga mar haddii bilaha xajka la gaadhoba horta haddii la gaadho ashhuru lxaj haddii la gaadho waxay u arkeen in cumro la cumraystaa alcumrau fi ashhur اxaji min afjar اfujuur ba ohan jire min afjari alfujuur waa dembiyada u waaweyn wakti xaj baa la jooga markaasaa la cumraysanaya dembiye waaweyn bay arkayeen qofkan mutamatic ahina waa kan ka madax banaanaanaya xajkii ee qaarinkii xajkii buu la xidhiidhiyaba isagoo cumradiisii oo isaga laftiisa cumradii ula laakiin mutamaticii intuu cumradii la yimaado iyadoo bilihii xajka lagu jiro ayuu iska raaxaysanaya oo intiisii iska qabsanaya xadiis dambana waa baynu arki doona waliba qadiyada rasulka ay kala hadleen asxaabadu waxaase culimadu ku soo ururiyeen dee horta qur-aankana waa ku sheegay oo faman tamataca bilxaji ila alcumra fama staysana min alhadi inkastoo dee saxaabada qaarkood ba ay qaarinka xataa kufasiri karayaan ku fasirayaan haddana waxa weeyaan abubakar iyo cumar laftigiisu may diidanayn ba la yidhi mutcada xajka eh waxay diidayeen in dadku inuu beytku ka madhnaado zuwaar iyo dad muctamiriina waktigo dhan taasi iyagu ka eegayeen waxay doonayeen beytka ilaahay inuu camirnaado wakti kastaba oo macnaheedu waa maxay dee dadku markay safar dheer soo gelayaan ay hawl culisi ku imanaysa safar soo gelayaan markay cumradii iyo xajkii israaciyeen waxaa laga yaabaa inaanu mar dambe cumradaa kusoo noqon waqtiyo dambe mooyaane markaa dadkii marka ajkii ajka aad loo imanaya ajka wati keliya cayiban buu leeyahy cumradiina way daba furantahay soo maaha markasta iyada lala imanaya markuu qofku xajkii raaciye dadkii badankoodi ay xajkii raaciyaan waxa yaraanaya dadkii cumrada imanaya wakhtigii xajka ka dambeysay ilaa inta xajka la gaadhayo beydkiibaa zuwaarti ku yaraanaya dabeetana min baabi lmaslaxa ayay u diideen cumar iyo cabdillahi bnu cabaasna maadaama uu ka arkay caleyhi salaatu wasalaam axaadiista ku hayno udbale rasuulka saxaabadiisa uu amray sunnaha nebiga wuu ku dheganaayo cidna ugamuu tanaasuli jirin cidna ugamuu tanaasuleynin marka qadiyadani riyadanina riyada xukun laguma salaya la hahdaa waa la weheshadaaye way sii adkaysay qadiyada yar sii adkaysay kaana naasa karihuha markuu leeyahay dad baad marsa cumrada dhibsanayeen tamatucaas marka labadiiba waa lagu ihi wa mutcatun mutaqabala iyadana waa laga aqbalay jazuur waa geelii markaa hadigiisna waxaa laga qaadanaya bahiimat lancaam baa lagu hadiyeysan karaa ai neef aiya yar boqol aiu ka dhigi karaa neef loa ayuu ka dhigi karaa boqolaal neef oo loa ka dhigi karaa geel buu ka dhigi karaa neef geele ka badan waxaa kaloo neef aiga laguma shiraakoobi karo lakin maxaa lagu shiraakoobaya neef geeleyo iyo neef loa ah. shirkun fi damin macneed waa caynkaas alshtiraak fi baqaratin aw jazuurin aw iblin in lagu shuraakoobo toddoba qof baa marka waxay ku shuraakoobi karaan neef lo-ah toddoba qof oo lagu lahaa halkay toddoba neefoo adhiga qali lahaayeen ayaa waxay odhan karaan neefkaa lo-daa baynu wada qalayna amba waxay odhan karaan neefkaa geelaa baynu wada qalayna sidaasu weyan marka wax kale oo aan intaa ahayn la qaban maayo an abi jamrata nasr bn cimraan aubci qala wuxu uhi saaltu waa taabici isagu saaltu waan weydiye ibnu cabaasin can ilmutca baan weydiiyey tamatuca amaranii bh amr wuu la kaalay wasaaltum waa weydiiy can hadyi hadiga la racyana waayo mutamatica waxa lagu leeyahay qaarinka hadyi baa lagu leeyahay qofka aan helina toban cisho inuu soomo fa siyaam alaaata ayaam fi lxaji wa sabcati ida rajactu tilka casharatun kaamila wasaaltum can hadyi baa weydiy faqal wuxu fiha jazuurun geel baa lagu leyahy aw baqaratun lo aw shaatun fiiha waxa ahaaday ka ansaxaya jazuurun aw baqaratun aw shaatun aw shirkun fii damin amba dhiigaha in lagu shiraakooba looda iyo geela ale wuxu uhi wakaana annaasa waxaa midmuda dadka qaarkood kaana annaasa dadka qaarkood karihuha arrintaad mutcada ah inay dhibsadeen oo aanay raalli ku ahayn yarkarahaysanaya waxyaalihii hore jira awgeed iyo hadaladii saxaabada qaarkood iyo fa nimtu waan seexday haddaan ahay cimraan nasr bn cimraan oo fara waxaan ku arkay filmanaami hurdadii wa kaana insaanan sidii qof yunaadi uu dhawaaqayo oo uu leeyahy xajun mabruur xajku waa xaj la aqbalay xajkaagani ama dadkii o dhan ba u dhawaaqaya sidan sameeyey xaj mabruur oo wanaagsan weyaan aladii lam yukhaalidhu imun wlxaj mabruur laysa lahu jaza ila jana wayna kaso arag janna mooya kalama xaj la aqbalayoo khayr iyo wanaag lagu sameeyey wamucatun iyo tamatuc mutaqabalatu la aqbalay faataytu ibnu cabaasin baan yimi radi allahu canhuma faxadatuhu waan u sheegay warkii faqaala wuxu uhi allahu akbar allahu akbar waa min baabi tacajub waa loo allahu akbar iyo subxaana allahi iyo laa ilaaha allah iyo tacajubka waa loo adeegsanaya sunaة abi اqasim ay hadihi sunaة abi اqasim salى اllahu alيه waslm abiqasim rasuul lahi salى اlahu alيه slm marka eh, tamatucaasi iyo hadigaas ka hore xadiiskaasina an xafsa zawju nabiyi sala اlahu alay sl anaha qaalat waxay tihi yaa rasuul lah rasuulka ilaahayow maa shanu nnaasi dadka arinkoodu muxuu yahay xalluu ay uga xalaaloobeen min alcumrati cumra ay uga xalaaloobeen walam taxlil aanad uga xalaaloobin anta adigu min cumratika cumradaadii faqaala wuxu uhi innii anigu labadtu waxaan dhoobay ra'sii madaxayga wa waqalladtu waxaan kooreeyey hadyi hadigayi falaa axilu xalaaloobi maayo xataa anxara ilaa aan gowracayo maalinta yowma naxr ilaa xilligaa aan gaadhan mooyaane ma xalaaloobayo marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa rasuulka alay slat slam xadiiska hadda mar waynu ku gaari doonaaye wuxuu soo xidhay qaarin buu ahaa waata sida loo badan yahay marka saxaabadii intoodii badneedna qiraankaasay soo xidheen haddaba rasuulku hadyi buu soo kaxeeyey saxaabada qaarkood laakiin saxaabada kale may soo kaxaynin oo hadyiga qofku meesha uu ka dhaqaaqay kasii kaxaysan karaa sunnuhu waaba sidaas inuu deegaanka uu ka tegayo kasii kaxeeyo waxaa dhacday markaa rasuulka alay sla slam markii magaaladii markii la tegay masaajidkii ama beytkii la gaadhay ayuu hi camaashi cumrada la yimaado oo waxaad ka dhigtaan cumro u bedela xajkiini qiraanka aha oo tamatuc noqdo mutamaticii noqdo ka xalaalooba isagii laakiin ya dhowr ka horeeya wuu soo socdaa ibrahim bin xuseen soo ma ya cabdillahi bn camr lam ara nabiya sal sala la ala slam min albeyt ila ruknay alyamaniyeyn ah, xadiiska waynu soo qaadan isaga kitaabkii buluuq ku jiray lam ara nabiya sala allahu alay slm yastalimu min albeyti ila ruknayn alyamaniyeyn soo ma cimraan بن xusein waay bal waan isku soo dhacayna suga axaadiisu kitaabka aan ku qorrayna waxaan kalena ku qoran baa jirto oan kuleyba dib baynu eegi doonaa xadiiskan horta aynu ay ku dhex jirna laba sano markaa eh, dadkii inay u bedelaanayo inay maxay u bedelaan mutabaticay qaarinku maxay kula duwanaayeen midna wuu xalaaloobayey markuu cumrada la yimaado midna ma xalaaloobayn ilaa yowma naxri la gaadho dabeetana qoladii qaarinka ahayd ee yowma naxri un xalaaloobi lahayd ayuu rasuulku ku yihi cumro mutamaticiin noqdo cumro ka dhigo iska xalaalooba ilaa ciddii hadii soo kaxaysa mooya rasuulkaa markaa la weydiyo rasul adigu maxaad u xalaaloobi weyda de markaasuu anigu hadyii baan soo kaxeeyey madaxaygana waan talbiidku marxa weyan qofkii oo madaxa wax soo mariya oo si aanu waxba lagu dhoobi jiray si aan timuhu hadha u kala daadanin oo amba aan kale aan feerfeeraynin wy maalintaa mooyaane waqalato hadyi taqliidkuna waxa weyan geelida marka maadaama geelan lasii kaxaynayo umada uu sii dhex marayo nimankan carabtu iyagoo jaahiliin aha haddana waxay weyneyn jireen xoolaha hadiga ee wa ah lagu sii wada cumrada amba xajka lagu sii wada way weyneyn jireen oo may dhici jirin iyagoo xoolaha kale dadka ka dhacaya qofka muxrimkaa laftiisana way ilaalin jireen haddaba dee geelan in calaamad lagu gartaa baa jirta calaamado lagu garanayo marka in kaboo kale taqliid lagu sameyo kaboo kale ku xidhi jireen amba wax kale ku xidhayeen halkan qoorta ugu xidhayeen halkaa ishcaar baa lagu sameynayo kuriskaa laga yardaloonay lagaga dhiijinayey markaa dee caaishaaba soo toshay waxay tidhi anaa gacanteeda ku tolaysaynu xadiis ku gaari doona insha allah anaa gacantayda ku talabay tiri qalaaidii lagu xidxidhayay markaa dabeetna iyadaas ku samaysay de mar hadda markaa qofku soo kaxeeyo hadi uu soo kaxeeyo oo uu qaarin yahay mutamatic iskuma bedeli karo laakiin hadduu qaarin yahay oo aanu hadi wadanin muxuu isku bedelayaa mutamatigu ayuu isku bedeli karaa oo iska raaxaysan kara hadhow buu markaa xajka ihanaya maalaamin maalinta sadeedood bu ihanaya sidii mutamaticiinta ayuu noqonaya wax kaloo lagu leeyahayna ma jirto laakiin hadigii ka dhici maayo hadigii waa lagu yeelanaya lakin hadigii aanu dee soo kaxaynin baa loo jeeda aanu wadanin marka hore isagu qultu waxaan ya rasuul rasuulka ama sha nasadka arrinkoodu muxuu yahay xallu ay ka xalaaloobin min alcumrati walam taxlil aanad xalaaloobin anta adigu min cumratiga cumradaadii oo welida dee dharkaagii iyo sidii od madaxii xataa sidii tahay faqaala wuxuu ihi inii anigu labadtu waan dhoobayoo waxbaan ku dhoobay rasi madaxayga marka waa dhoobo amba wax lamidoo lagu dhoobi jiray oo waa bima yumsiku can lintishaar bima yumsiku can intishaar timihii de maadaama laga yaaba ku imanayaan ayuu ka ilaaliyay timaha kala daadanaya kala yaace waqallatu hadi waan soo kooreeyo calaamadii hadiga lagu samayn jiray baan kusoo xidhay hadigaygina geeli falaa axilu xalaaloomaya xataa naxara ilaa aan gowracayo yowma naxri ow dadkao dhan mid ay xalaaloobayaan maalintaasumaan la xalaaloobaya wacan cimraan bin xusein radi allahu canhu anahu qaala wuxuu uhi unzilat waa la soo dejiyey aayat lmutcati aayaddii mucada aayadda mutcada ka warramaysay tamatuca marka ereygaa muca iyo iskaga kaa mutcada waxaa kaloo lagu idlaaqaa meher shardiga kan soomaalidu imka yidhahdaan qofkii inuu niyoodo inuu gabadh habeen qabo amba bil qabo amba wax la mid ah oo shiicadu waxyaala ay ku dhaqmaan ay ka mid tahay markii hore u ogola lakin xalaal xaaraam oo aynu ku arki doono insha allah kitaab nikaax aynu ku gaari doono unilat waa la soo dejiyey aayat lmutcati fi kitaab ilahi kitaabka ilahay baa lagu soo dejiyey fafacalnaaha waanu maca rasuuli lahi sal la ala sl rasuulka allaanu la samaynay oo mutamaticiinaanu saa yeelno rasuulka la joogno walam yanzil ma soo degin qur'aanu qur'aan ma soo degin yuxarimuhu xaaraam yeelaya walam yanha ma diidin rasuulku canhaa iyada xataa maata ilaa u dhintay canha ay can ilmutcati qaala rajulun markaa nin baa iska yidhi bira'yihi ra'yigiisa maashaa wuxuu doono qaala bukhaariyu bukhaari wuxuu yihi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ninka uu sheegay cimraan bin xusein inahu cumar waa cumar wlimuslim naزlat waa soo degtay aayat lmutcati aayadda mutcadaa soo degtay yani mutcat alxaj weyaan mutcadii xajka oo ka halkaa imika ku waadixiyey wa amaranaa biha wuuna amray rasuulu la ala la nimaadno amar baabuu nagu siiyey uma lam tanzil may soo degin aayatun tansakhu nasakhaysa oo xukunkeedii ka raraysa aayata mutcati alxaji aayaddii mutcada xajka walam yanha ma diidin mutcadaasi rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulka alleh xataa maata ilaa u dhintay walahumaa bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen bimacnaahu xadiiskan mid la macno ah marka aayaddu waa maxay faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhay faman tamataca qofka ku raaxaysta ama ku tamatuca bilcumrati cumradii intuu cumrayso iska dee nasta ila alxaji ilaa xajka inta laga gaadhayo famastaysara ay falwaajibu amba facalayhi waxaa ku waajiba mastaysara wixii u fudaada min alhadya ayaa ku waajiba dee aayaddaasi mutcadii bay ka warramaysaa sidii bay u joogtaa buu leeyahy miyaad aayad ka dambaysa garanaysaa qadiyadda hore inuga soo hadlay oo cumar ibnu khadaab wuu diidi jiray tamatucan laakiin xikmad kalu kala ahaa waata la sheegay soo maaha saxaabadu cabdillahi bnu cabaas iyo cimran bn xusein cimran bn xusein wuxuu yihi dee aayad rasuulkii baa noo sheegay alayh salatu slam aayadda way soo degtay rasuulkaanu la samaynay ficil ahaana waanu manuu diidin rasuulku alay salatu salaam ilan hadduu diidi lahaa ka noqdo odhan waa socon lahay markaa nin unbaa iska yidhi aad bay saxaabadu dee hadalka nabiga alay sala slam cidna baan naga horeysin jirin hadda iyadoo rasuulku tilmaamay abubakar iyo cumar halkay inoo taagay soo garamaysaan iyo saxaabadii dee markaa waliba si gaara ah labadoodaas iqtaduu biladayni min bacdi haddana abubakar iyo cumar hadday nas khilaafaan aayad amba xadiis ay khilaafaan la aqbali maayo hadalkooda waa tuuraya hadda soo ma arkeysi abubakar iyo cumar hadalkooda dee maaha madax banaan maaha ee laakiin muwaafaqadooda badan haddaa markaa aayad khilaafin xadiisna aanay khilaafin wax daliilo ay khilaafeen aanu jirin waa la qaadanaya hadalkooda in la qaatoy saxaabado dhammina waa caynkaas hadday saxaabadu iskhilaafaanna laba saxaaba hadday iskhilaafaan waa kala rajaxayaa ma garat haddii laakiin saxaabiga aayadna aanu khilaafin xadiisna aanu khilaafin saxaabi khilaafin aan la waa la qaadanaya hadalkiisa la qaadanaya wasiisa la weynanaya وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال وxu نزلت waa la soo dejiyey آية المتcة في kitaaب الlahi kitaabka ilahay baa lagu soo dejiyey fafcalnaha waanu samaynay mعa rasuuli الlahi salى الlaه علي sل rsulka alla na samaynay وlam ينزل ma soo degin qur'an qur'an yuxarimu xaaraam yeelay walam yanha ma diidin canha ay can الmutcati ma diidin rasuulku xataa maata ilaa u dhintay qaala rajulu ninun baa yidhi bira'yihi ra'yigiisa maashaa wuxuu doonay ninun ba iska diido yidhi mutcadu ma jirto marka waa ra'yi aayad iyo xadiis baa jire ra'yigaas socon maayo wey wararkaa ma fahamteen halkaa maxaynu kala soo baxaynaa dee anaga sheekhaygii aniga madhabkaygii madhabkaagu ka waran hadduu aayad iyo xadiis ka hor imanaya ila waa bashar raggii qoreye malaaig may hayne oo xadiiskan ba aanay arag bal ka waran qofka cilmiga dhameeye caalimkasuu yahay nin habari dhashay halma seegi waayo mana soomaalida odhan soomaalida horgu mahma marka imaamu shaaficina waa kasii may odhan waanu koobnay cilmiga o dhan abu xaniifa maxaa loogu cudur waa madhabka ugu fog xagga madaahibda afartaa marka la eego xagga daliilka inuu khilaafo asxaabu ra'yi baa u badayn sababto wax kale maaha abu xaniifa muu soo gaadhin iyadoo bua iyadoo kutub la qoray de abu xaniifa siddeetankii hijriyada ayuu dhashay boqol iyo kontonkiina u dhintay soo maha waktigaa xadiis la ururiyma jirana saxaabadii baabwaxaaba la sheegay anas maaliguu soo gaadhay taabiciintii oo dee midba meel ku filiqsan yahay laakiin raggan kaleo dhami maxay soo gaadheen iyadoo xadiiskii meel lagu jamciyey ayay soo gaadheen qaarkood oo lasoo wariyey maam maxaan ku dhahdaa imaam maalik oo kale isagaaba kitaab qorayda muwaaa soo maha imaam shaaficina ardaygiisi bu dee imaam axmedna ardaygii shaafici buu sii aha wahaakada saasuna sii wata waxaa loogu cudur daraa abu xaniifa wuu ijtihaadi jiray masaail badan isagoo xadiiskii haynin dabeedna waxaa laga yaaba xadiiskii in la helo mar dambe oo masaladii uu ku ra'yigiisii khilaafay iyadoo fiqih aad la yaab laha maca dalika bay sheegeen war hadalkayga haddaad argtona hadalka nebiga khilaafaya hadalkayga gidaarka ku dhufta ay sheegeen qaala bukhari wuxu uhi qaal waxaa la hahdaa ilan mu cadaynine inahu cumar waa cumar wade cumar baa maslada ugu adkaa cumarna halkuu maslada kaga ijtihaaday waynu sheegnayo inuu doonayay zuwaarshi inay ku badnaadaan walimuslim naslad way soo degtay aayat lmutcati yacni mutcat alxaj wa amaranaa biha uu na amray rasuulu llahi sala allah alay sl uma dabeetana lam tanzil kama suulin aayatun aayad tansakhu nasakaysa aayata mutcat alxaj aayadda mutcada xajka walam yanha canha rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulkuna ma diidin xataa maata ilaa u dhintay walahumaa labadoodaasi waxay soo wariyeen bimacnaahu micnihiisa markaa sheekhan kitaabkan cumdatulaxkaam sharxa albasam wuxuu yihi sheekhaas raximah llah walan maca ijmaci الnaasi calى jawaasi tamatuci waityaanihi bاlcumrati fi ashhur xaj lam yakhlu lbeytu min الzuwaari fi kuli waqtin iyadoo horta markii dambe maaa lasla waafae oo culimado dhan isla waafaqeen mutcadaas inay inay jaais tahay ti uu ka baqanaya cumarna ma jirto imika cumar muxuu ka baqanaya dadku inay ka marhnaadaan uwaarbe soo maaha in masaajidku ka marhnaado iminka hatii xataa dadku tamaatuc tumaynin kuyuu baa lagu jira masaajidka xarabka xajka iyo cumrada waa isku midun dadku say u fara badan baa iskugu imanayeen millions qofoo dee cumrada iyo kheyrkaa imanaya alkaasaan ku daynaya insha allah